الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii adducaa lisheekh saciid ibni caliy ibni wahb alqaxطaaniy xafidahu اllahu jala wacalaa waxaa noogu soo dambeysay ducadii ahayd xasbiya allahu laa ilaaha ilaa hu calayhi tawakaltu wahuwa rab اlcarshi اlcaظiim oo aan nidhi waa amar rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam la amrayo ducadaa fii aakhir suurat atowba waa kan alla jala wacala uu yihi laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisu calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim fain tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim iyo rasuulka fadliga uu sheegay waan soo sheegnay ducada sideed iyo tobanaad ee sheekhu uu soo guuriyey oo min min adiyat min adciyati اlqur'aani ka mida waxa weeyaan rabbanaa laa tajcalna fitnata lilqowmi الظaalimiin wanajinaa biraxmatika min alqowmi اlkaafiriin rabbanaa rabbiganow laa tajcalnaa ha yeelin fitnatan fitno markaa annaga ha nooga yeelin lilqowmi الظaalimiina qowmta qowmka daalimiinta fidno rabbiyow ha nooga dhigin inayna fidneeyaan diinteenna naga fidneeyaan habaadka naga fidneeyaan rabbiyow taasaan kaa magan galnay laa tajcalna fitnata lilqowmi الظaalimiin wanajinaa rabbiyowna badbaadi biraxmatika raxmadaada darteed waxaad naga badbaadisaa min alqowmi اlkaafiriin qowmka kaafiriinta ilaahay ku kufriyey ee diintiisa diidayna rabbiyow naga badbaadi labada eh, aayadood waxay ku jiraan suurat yunus weeyaan waana ducadii ay ku ducaysteen qowmu muusa kuwii nebiyullaahi muuse rumeeyey fircown bay alle subxaanahu wa tacaala ka magangelayaan allah jala wacalaa eh, aayadda bilowgeeda waa kan lahaa subxaanah qowmkii muusa baa muuse wuxuu ku yidhi qowmkiisa yaa qowmi in kuntum aamantum billaahi facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin ow in kuntum mu'miniin qaluu rabbanaa qaaluu cala allahi tawakalnaa rabbanaa laa tajcalna fitnata lilqowmi الظaalimiin cala allahi tawakalnaa rabbanaa laa tajcalna saasay ku ducaysteen nebiy llaahi muusa wuxuu ku yidhi haddaad markaa ilaahay rumaysan tihiin oo aada mu'miniin tihiin alle subxaana wa tacaala tala saarta iyagana taasay ku ducaysteen marka qowm kastoo marka ka cabsanaya cadow ka cabsanaya iyo qowm daalimiina qof kastoo ka cabsanaya ama koox ha ahaato ilaahay rumaysay ama qof keligii ha ahaado markaad qowm daalimiina ka cabsato marka ducadaa way fiicantah in lagu ducaysto qofku u yidhaahdo rabbanaa laa tajcalnaa fitnata lilqowmi aalimiin wanajinaa biraxmatika min alqowmi alkaafiriin allah subxaanah wa tacaala markaa qowmka uu badbaadiyey waana duca runtii qur-aana ku soo aroortay nebiyullaahi muuse iyo qowmkiisana marka ay ku ducaysteen rasuulkeena sal allahu alayhi sidoo kale fidnada ilaahay buu ka magangeli jiray waxyaabo badan buu rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ilaahay ka magangeli jiray cadowga ilaahay uu ka magangeli jiray jahanamo ilaahay ka magangeli jiray cadaabulqabriguu ka magangeli jiray nolosha fidnadeeduu ka magangeli jiray geerida fidnadeedana sidoo kale wuu ka magangeli jiray marka qofka muslimkaa markuu fidno ka cabsado inuu ku dhaco cabsi darteed ama qoom uu ka cabsanayo ama diintiisiibaa daciifa inuu alle subxaanaه wa tacaala uu tala saarto qoomkaana ilaahay ka magangala la rabaa sidaasay culimmadu leeyihiin ducada sagaal iyo tobanaad waxa weeyaan ee qur'aanka sidoo kale ku sugan inuu qofku ku ducayso rabbi inii acuudu bika an as'alaka maa laysa lii bihi cilm wailaa takfir lii watarxamnii akun min alkhaasiriin rabbi rabbigayow inii acuudu bika waxaan kaa magangeli an as'alaka inaan ku weydiiyo maa laysa lii bihi cilmun waxaanan cilmi u lahayn ilaahay inaad weydiiso waxaadan cilmi ulahayn oo tiraahdo rabbiyo maxaa sidaa u samaysay waa ilaahay inaad ka magan gasho wailaa takfir lii haddaadan ii dambi dhaafinna watarxamnii aadan ii naxariisan akun waxaan ahaanayaa min alkhaasiriin ducada waxaa ku ducaystay kuwa khasaaraa noqonaya nebiyullaahi nuux baa markaa ku ducaystay allah subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi nuux iyo qoomkiisa waa kan badbaadiyey wiilkiisa ayuu u yeedhay uu yihi yaa bunaya arkab macana walaa takun maca alkaafiriin waa kan ku yidhi qaala saaawi ilaa jabali yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri اllahi ila man raxim waxaala baynahum almowju fakana min almuqraqiin kadibna markaa waa kan nabiyullaahi nuux ilaahay ka baryay oo yidhi rabbi ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaq wa anta axkamu اlxaakimiin jacaylka markaa waalidka ilmuhu uu qabo taasaa qaaday shafaqaa qaaday markaasuu yidhi wiilkii ilaahay ku kufriyey buu ilaahay markaa u baryay yidhi rabbiyow haddee wiilkaygana waa ahlkay ahalkaygii weeyaan xanuun buu igu hayaa rabbiyow badbaadi alle subxaanaه wa markaa wuxuu ku yidhi inahu laysa min ahlik inahu camalu غayru صaalix falaa tasأlnii maa laysa laka bihi cilm ninkaa ehelkaaga kama mid aha waa nin faasiq oo kaafir ah weeyaan waxaadan cilmi u lahayn markaa nuuxow ha iweydiinin buu ilaahay ku yidhi wakaas ducadaas ayuu markaa nebiyullaahi nuux ilaahay ka baryey marka markaad cabsato inaad geftay oo ilaahay wax uu qadaray ama wax uu xukumay baa damcdi inaad ka hor timaado kadibna aad is aragta khata inaad ku dhacday ducadaa qofku inuu ku ducaysaa rabbi inii acuudu bika an as'alaka maa laysa lii bihi cilm wailaa takfir lii watarxamnii akun min alkhaasiriin marka ambiyadu sidaasay ahaayeen rabbi jala wacalaa way u noqonayeen markiiba u rujuucayeen taasaa loo baahan yahay marka qofka muslimka ah inuu alle subxaana wa tacaala tala saarto waxay leeyihiin culimmadu fawaa-idda markaa ducadan laga faa'iidaysanayo waxaa ka mida fiihi dilaalat calى ana alcabda mahma kanat mansilatuhu fainahu muftaqiru ilى اllahi bاtawbati wاlmaqfira qofka muslimka ah darajadiisa haba sarrayso waxa weeyaan mar kasta wuxuu u baahan yahay inuu alle subxaana wa tacaala u noqdo dembi dhaaf weydiiso waayo ambiyadii sidaa ku baryotumayso ilaahay ka baryaysa wailaa takfir lii watarxamnii aku min alkhaasiriin qof ka sokeeya markaa maxaad u malaynaysaa qofka markaa ma oran karo martabaan gaaray ilaahay aan markaa waxba la weydiisanayninoo martabaan gaaray dembiga la ii dhaafayo aanan dembi la ii qoraynin nebiyullaahi wakaa sidaa ku ducaysanaya waxyaabahaas ayaa laga faa'iidaysanayaa sidoo kale qofka muslimka waxaa la doonayaa markuu ducaysanayo ducooyinka sharciga ee qur-aanka ku soo arooray iyo sunnada inuu markaa ku ducaysto maxaa yeelay taasaa u wanaagsan allana subxaana wa tacaala taasuu aqbalayaa ducada labaatanaad ee qur-aanka ku sugan waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto allahuma yaa faatira asamaawaati wاlard anta waliyii fi اdunya wاlaakhira twafanii muslima walxiqnii bالصaalixiin allahuma ya faatira asamaawaati wاlard allahuma rabbiyo ya allah ya faatira asamaawaat allaha samaawaadka uumayo iyo walardi dhulalka anta adiga weliyii naasiri a kii ii gargaaraya fi dunya waalaakhira adduunye iyo aakhiro tawafanii rabbiyow i oofso musliman anigoo hoggaansanoo muslim ah wa alxiqnii rabbiyow i gaarsii oo macooda iga dhig bisaalixiina dadkii wanaagsanaa ducadaana markaa waxaa ku ducaystay nebiyullaahi yuusuf baa ku ducaystay calayhi wa calaa nabiyina salaatu wasalaam allah jala wacalaa dacaa bihi rabbahu lama tamat annicma calayhi biijtimaacihi biabawayhi wa ikhwatihi nebiyullaahi yuusuf wuxuu ku ducaystay ilaahay nicmada markuu u taam yeelay oo walaalihiisii iyo aabbihii alle subxaana wa tacaala keenay isu keenay oo alle subxaana wa tacaala nebinimo uu siiyey oo milki uu siiyey buu alle subxaanah wa tacaala ka baryay markaa inuu islaamka ku dilo qofka muslimka markaa taasaa laga doonayaa ilaahay hadduu caafimaad ku siiyey owlaad ku siiyey maal ku siiyey darajo ku siiyey maaha inaad ku faanto waxaa la rabaa inaad dib u noqoto naftaadii fiiriso oo ilaahay aad ka barido markaa inuu islaamka kugu oofsado tawafanii muslima waalxiqnii bisaalixiin rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min tawiili axaadiid waa yidhi rabbiyow boqortinimaad isiisay tawiil axaadiidna riyooyinka sida loo fasirana rabbiyo waad i bartay faatir asamaawaati walard anta weliyi adigaa ii gargaaray xabsi buu soo maray nebiyullaahi yuusuf ceel baa lagu tuuray soomaalidu waa tan ku ducaysan jirtay ilaahay waxaan weydiisanaynaa gadaalsamadii nebiyullaahi yuusuf macnaa marka hore waa la imtixaamay nebiyullaahi yuusuf laakiin gadaashii dambe alle subxaanah wa tacaala wuu u gargaaray ducadaa markaa waa duco wanaagsan weeyaan oo nebiyullaahi yuusuf baa ku ducaystay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waxaa ka sugan sidoo kale axaadiid alle subxaana wa tacaala uu ka baryi jiray inuu alle subxaana wa tacaala islaamka ku sugo rasuulkeenna wuxuu ku ducaysan jiray allahuma axfidnii bilslaami qaa'ima waxfidnii bilslaami raaqida waxfidnii bilslaami qaacida walaa tushamid bi caduwan walaa xasida wuu ku ducaysan jiray ilaahow islaamka markaan taagnahayna islaam iga dhig markaan fadhiyana islaam iga dhig markaan jiifana islaam iga dhig taasuu ku ducaysan jiray sidoo kale rasuulkeena sal اllahu alيه waslm wuxuu ku ducaysan jiray allahuma ya waliya اlislaami waahlihi habitnii calى اlislaami xataa alqaaka bih rabbiyow yaa waliya اlislaam islaamka iyo ahalkiisa kii u gargaarayow habitnii calى اlislaami rabbiyow islaamka igu sug xataa alqaaka bihi ilaa marka aan kaala kulmo ilaa geerida ii timaado waxa weeyaan islaamka igu sug waxaa alle subxaana wa tacaala rasuulku weydiisanaya xusna alkhaatima ilahay khaatimo fiican inuu ku siiyo aharka waa saxiix weeyaan alimaam alalbani raxmat ullahi tacaala calayhi silsilada ayuu markaa xadiidka ku saxiixiyey oo waa xadiid saxiixa weeyaan ducada in lagu duceysto ayib ducada markaa barakeysan abilaahi yuusuf baa ku ducaystay ducada koob iyo labaatanaad waa qofka inuu ku ducaysto rabbi اjcal hada اlbalada aamina wاjnubnii wabaniya an nacbud اlasnaam qofka alle subxaanaه wa tacaala haddii uu qadaro inuu xaj ka tago waxaa la doonaya beytka horta inuu u duceeyo alle subxaanaه wa tacaala uu geeyey sida nebiy llaahi ibraahim uu ugu duceeyey ducada nebiy llahi ibraahim baa markaa allah ka baryay baydka iyo kacbada ilaahay maka hadduu ku geeyo ku ducayso inaad tiraahdo rabbi ijcal haada اlbalada aamina ilaahu beledkan waxaad ka yeesha aamin cadowga ka ilaali dadka xun rabbiyow ka ilaali kadibna ilaahay aad ka barido owlaadaada iyo adigaba inuu ku xifdiyo wajnubnii rabbiyow iga wa baniya iyo caruurtayda waxaad naga fogaysaa an nacbud اlsnaam inaan sanamyaal caabudno waa towxiidkii weeyaan dad badanoo waxaa jira islaamka ku dhashay oo maalan intay tegeen meela islaamka uusan joogin bay caruurtoodii geeyeen ilmihii waxaa laga yaabaa diintii islaamka inay ka baxeen ama ay ka baxaanba qaar badan sida dhacda diintii adiga lagugu soo barbaariyey oo lagugu soo oo ay baryaan ama diintii waxba kama jiro ay yidhaahdaan ma aha diin jirta waxa weeyaan shay aada iyo aada runtii qofka caloolxumo u keeni karta weeyaan marka alle subxaana wa tacaala markasta in laga baryo adigoo jooga hadda inaad maaragtay beytka u ducayso waxa weeyaan waa sunnadii nebiyullaahi ibraahim ibraahimna waa khaliil alle subxaana wa tacaala ayaa jeclaaday oo doortay waitakhada allaahu ibraahiima khaliila khaliil buu ahaa khaliil raxmaan sidaasu markaa nabiyulaahi ibraahim ku ducaystay ilmahoo loo duceeyana way noo iman doontaa qofka muslimka ah markastuu ducaysanayo culimmadu waxay leeyihiin waxa habboon naftaada inaad u ducayso owlaadaadana u ducayso waalidiintaadana inaad u ducayso markastoo ducaysanayo ibnu kaiir alxaafid ibnu kaiir raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu leeyahy fii tafsiirihi yenbagii likulli daacin an yadcuwa linafsihi waliwaalidayhi waliduriyatihi qof kastoo muslimoo ducaysanaya waxa u habboonoo loo jeclaystaa inuu marka awalan naftaadii inaad u ducayso allahuma kfir lii waliwaalidayhi waliwaalidaya owlaaddiisana sidoo kale inuu u duceeyo taasa habboon waayo waxaa jira wakti oo samadu ay furan tahay oo ducada laga aqbalayo wakhti qalbigaaga uu jilicsan yahay oo markaa alle subxaana wa tacaala camalkaagii uu kor u qaadayo ambiyadii markaa sidaasay ahaayeen nebiyullaahi ibraahimna meelo badan oo waxaa qur-aanka ku sugan ama naftiisa iyo awlaaddiisa uu ducaynayo ama awlaaddiisa uu la hadlayo uu leeyahay maxaad caabudaysaan diin ahaan maxaad u dooranaysaan taasaa qofka muslimka markaa laga doonayaa xaramkan alle subxaana wa tacaala hadda aamin buu ka dhigay cid kastoo markaa isku dayda dhib inay u geysataan alle subxaana wa tacaala wuu burburinayaa sidii uu ku sameeyey asxaabu rag baa isku dayey inay beytkaa burburiyaan alle subxaana wa tacaala ciqaabtii uu ku dhuftay ilaa haddaan akrinaynaa zamankan aan joogno alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi اlfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim dayra abaabiil allah subxaana wa tacaala sidoo kale qur wuxuu ku sheegay qofka beytka isku daya iska daa inuu dulmi ku sameeye qofka qalbigiisa uu galo beytka alle subxaana wa tacaala inuu dulmi ku sameeyo ilaah inuu ciqaabay waman yurid fiihi bilxaadin bidulmin waman yurid aliraada waman yurid fiihi biilxaadin gaalnimo oo bidulmin dulmi ku sugan qofka hadduu isku dayo inuu nudiqu min cadaabin aliim cadaab markaa xanuun kulul baan dhadhaminaynaa buu yidhi marka ducadaana waa kuwa lagu ducaysto ducada labaatan iyo labaad waxa weeyaan rabi ijcal muqiima asalaa wa duriyatii rabbanaa wataqabal ducaa rabbi ijcalnii rabbiyow iga yeel muqiima asalaa qof salaada ooga nabiy ibraahim baan ku ducaysanaya oo ilaahay uu doortay oo ilaahay imtixaanadii uu mariyey oo dhan nebiylah ibraahim uu ka soo baxay allah waa kan yidhi waibraahiima aladii waffaa ina ibraahiima kaana umma qaanita lilaahi xaniifa walam yakun min almushrikiin shaakira liancumih nebi markaa fadli badan buu ahaa nebiylaahi ibraahim ba wuxuu leeyahay ilaah waxaad iga yeeshaa muqiima salaa mid salaada ooga wa min duriyatii awlaadaydana ilaahw ka ya awlaadda markaa sidaasaa loogu ducaynayaa allah subxaanaه wa tacaala nabiy llaahi ibraahim duriyadiisii buu barakeeyey sidaa darteed waad arkaysaan ilaa hadda salaada aan tukanno nabiy llahi ibraahim baan u ducaynaynaa darsi haddii la akrinayo nabiy llahi ibraahim baa loo ducaynaya haddii la xajinayo nabilahi ibraahim baa la ducaynayaa watakiduu min maqaami ibraahima musala meeluhuu maray baa la marayaa maxaa yeelay wa ibraahima aladii wafa ballantii ilaahay uu la galay buu ka soo baxay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun qaala inii jaaciluka linnaasi imaama marka ducada nabiy ibraahim ha lagu ducaysto aayaddaa waxay ku jirtaa suurat ibraahim bay ku jirtaa rabbi ijcalnii muqiima asalaa rabbiga uga yeel mid salaada oga min duriyatii rabbanaa rabbiga now wataqabal ducaa taqabal ducaai ducadaydana rabbiyow aqbal waa duco markaa qofka muslimka la doonayo inuu ku ducayso marka nabiyullahi ibraahim rabbanaa wataqabal ducaa ay taqabal ducaai weeyaan walaa yakfaa fii tikraari tawasuli بربوبية اللahi تaعaaلى لكماaل التضرع والتذلل بينa يadayhi تaعaaلى marka aيadaha waxaa ka muuqda sida نبي للahi إبراهيم uu ilaahay marka asmaadiisa ugu tawasulayo rububiyadiisa rabi اجcal lii buu leeyahay رabana وتaqبل duعاء intaasoo dhan buu markaa ku ducaysanaya نبي للahi إبراهيم duعada labaatan iyo saddexaad ee alle subحaanaه وataعaalى qur'aanka uu noogu sheegay oo qofka muslimkana la doonayo inuu ka faa'iidaysto ku ducaysto ehelkiisana ugu duceeyo naftiisana uu ku ducaysto waxa weeyaan inuu qofku yidhaahdo rabbanaa kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniin yowma yaquumu اlxisaab rabbana kfir lii rabbiyow rabbiganow ikfir lii ii dembi dhaaf aniga waliwaalidaya iyo waalidiinteyda rabbiyow u dembi dhaaf walilmu'miniina iyo mu'miniinta yowma yaquumu alxisaabu maalinta xisaabtu ay istaagayso maalinta miisaanka la istaajinayo iyo xisaabta baad ilaahay u baryaysaa naftaada waalidkaaga mu'miniinta qofka muslimka waxaa la doonaya markastuu ducaysanaya intaasoo dhan inuu duceeyo allahuma kfir lilmuslimiina wاlmuslimaat rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam qofkii wuxuu yidhi sidaa yidhaahda allah subxaanaه wa tacaala dembigiisa wuu dhaafaa allahuma kfir lilmuslimiina wاlmuslimaat wa athar صaxiixa rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina ywma yaquumu اlxisaab ducadana waxaa ku ducaystay nabiy llaahi ibraahim weeyaan markuu alle subxaanaه wa tacaala waxyaabo badan ka baryay ilaahay uu shukriyey alxamdu lilaahi aladii wahaba lii calى اlkibari ismaaciila waisxaaq ina rabbii lasamiicu اducaa ilaahay baa mahadluu yidhi anigoo weyn oo oday ah isiiye marka ismaaciil iyo isxaaq oo ducadaydiina markaa aqbalay ilaahaasaa markaa mahadlon u shukrinaya kadibna waalidiintii buu u duceeyey naftiisu u duceeyey muminiintii buu u duceeyey nabiy llaahi ibraahim taana markaa waa duco wanaagsan weeyaan oo qofku muslimka laga doonayo markaa inuu ku ducaysto fawaa-idda waxay leeyihiin markaa ducadan laga du laga faa'iidaysanayo waxa weeyaan ynbagii lidaaci an yakuuna lahu xadu min dacawaatihi likhwaanihi almuminiin qofka muslimka waxaa la doonayaa markastuu ducaysanayo ducadaad ducaysanayso qeyb walaalahaaga muslimiinta inaad ka siiso maxaa yeele rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam xadiid saxiixa xumayd cabdulmajiid asalafi baa markaa fii musnad shaamiyiin liabaraani soo saaray xadiidka طabaraani baa soo saaray waxaana markaa xasan ka dhigay ama sheekha lagu magacaabo xamdi cabdilmajiid aلsalafi wuxuu yidhi fii musnad shaamiyiin liطabaraani xadiidkan akhrajahu طabaraaniyu fi اlmucjam اlkabiir wa abu yacla baa xadiidkaa soo saaray rasuulkeena sal اllahu alيه waslm wuxuu leeyahay man istakfara lilmu'miniina wاlmu'minaat qofkii ragga mu'minaadka iyo haweenka u duceeya oo yidhaahda allahuma kfir lilmu'miniina wاlmu'minaat kataba allahu lahu bikulli mu'mini wa mu'minati xasana ducadaa qof kastoo mumina iyo muminadu ay gaartay alle subxaanaه wa tacaala xasanuu qofka ka siinaya sidaa darteed baa culimmadu waxay leeyihiin qofka markuu ducaysanayo waxaa habboon ducadaada markaad inaad walaalaha muslimiinta aada wax ka siiso oo aad tiraahdo allahuma kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniin allahuma kfir lilmuminiina wاlmuminaat ayib arrimahaasoo dhan marka culimmadu way baraarujiyeen ducada marka waa duco wanaagsan weeyaan ducada labaatan iyo afaraad qofka waxa weeyaan inuu ku ducaysto rabbanaa aatina rabbiyowna sii min ladunka agtaada raxmatan ilaahuna sii naxariis wahayi lanaa rabbiyow noo diyaari oo nooga yeel hayi lanaa nooga yeel annaga min amrina amarkeenna rashadan mid hanuun ah oo toosan oo lagu liibaanana amarkeenna rabbi oo ka yeela ducada alle subxaanaه wa wuxuu ka sheekeeyey yukhbiru rabbuna tabaaraka wa can ulaaئika alfitya aladiina faruu bidiinihim min qowmihim qowmkii lagu magacaabi jiray asxaabu baa sidaa ku ducaystay rabbana aatina min ladunka raxma wahayi lanaa min amrina rashada markaa qofka muslimka markastuu cabsado diintiisa la cabsado in laga fidneeyo baqdin ay gasho inuu fidnoobo waxaa la doonaya ducada inuu ku ducayso u yidhaahdo rabbanaa aatinaa min ladunka raxma wahayi lanaa min amrina rshada alle subxaana wa tacaala muxuu sameeyey fadarabnaa calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadada alle subxaana wa tacaala god buu u diyaariyey oo sanado badan ay ku jireen siduu alle subxaana wa tacaala markaa tilmaamay rasuulkeenna sal allahu alayhi waaalihi wasalam waa kan ku ducaysan jiray wamaa qadayta lii min qadaain fajcal caaqibatahu rashadan buu ku ducaysan jiray rasuulkeena sal allahu alayh wasalam sida ku sugan adab almufrad lilbukhaari iyo kitaabu dacawaat alkabiir lilbayhaqi inuu ku ducaysan jiray rabbiyo waxaad ii xukunto oo min amrin ilaahu waxaad ka yeeshaa caaqibatahu waxaad ka yeeshaa rashadan buu ku ducaysan jiray mid wanaagsan oo lagu farxo arrimahaas dhan markaa qofka muslimka waxay u keenaysaa inuu ilaahay mar kasta baryo markuu arko dadkii wanaagsanaa ilaahay siday u baryayaan dadkii imtixaanaaye la imtixaanay ee cabsaday siday ilaahay u baryayeen ambiyada siday ilaahay u baryayeen arrimahaasoo dhan qofka muslimka waxay marka ku xambaarayaan inuu ducada badiyo alle subxaana wa tacaala markasta uu baryo ducada shan iyo labaatanaad ee qur-aanka ku sugan waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qofka inuu ku ducayso ducada nebiyullaahi muusa baa ilaahay markaa ka baryey nebiyullaahi muusa ilaahay qur-aanka uu ku ammaanay wa kaana cinda allahi wajiiha alle waa kan yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiihan wuxuu ahaa mid ducada laga aqbal ahaa wajiih oo alle subxaana wa tacaala uu jecel yahay fircawn markii loo diray idhabaa ilaa fircawna inahu طaqaa buu ducadan ku ducaystay idhab ilaa fircawna inahu طaqaa faqul hal laka ilaa an tazakkaa buu wuxuu yihi rabbi shrax lii sadrii ilaahu qalbiga iyo sadriga iyo waasici oo diintan ku waasici sabar rabbiyo qalbigayga buuxi howl adag baan xambaarsanahay fircoon baan u socdaaye rabbiyo qalbiga ii waasici wayasir lii amrii rabbiyow amarkaygana ii fudude diintaan aad ii diibtay ooaan fircawn oola tegayana rabbiyow ii fudude umuurtaydoo dhan waxlul rabbiyow fur cuqdatan gundinta guntinta ilaahoo ka fur min lisaanii carabkaygana ilaahu ka fur culimmadu waxay leeyihiin nabiyullaahi muuse isagoo yar buu markaa wax yaroo meel yaallo wuxuu u maleeyey timir ilaan dhuxul bay ahayd dhuxushii buu qaadayoo markaa afka gashtay carabkiisii baa markaa wax gaadhay oo carabkiisa markaa wax yar buu lahaayoo markaa hadalka ayaa dhib ku ahaa nebiyullaahi muuse dadka qaarkii waxay soo guuriyeen culimmada qaarkood waxay leeyihin fircoon baa markaa siiyey laakiin qisada ibnu kaiir wuxuu leeyahay وسؤاله لربه أن يزول عنه اللغث وذلك حين عرض عليه التمر والجمرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه حين كان صغيرا carabkiisa waxaa dhibka u keenay buu leya ibnu kaiir waxaa loo soo bandhigay oo loo tuuray ama la hordhigay timir iyo dhuxul dab ah marka dhuxushii buu qaatay oo marka afkiisa geliyey taasaa dhib u geysatay marka ilaahay wuxuu ka baryayaa waxlul cuqdata min lisaani yafqahu ha fahmeen markaa qowlii ducadaana markaa qofka muslimka ah ee doonaya dadka inuu wax u sheego daacin noqdo carabkiisana markaa uusan yaro haraagsanayn uu ku ducaysan kara ilaahay fahm inuu siiyo amarkiisa u fududeeyo carabkiisa u toosiyo qur-aankayna markaa ku sugan tahayo nebiyulaahi muusa baa ku ducaystay ducadaana markaa waa duco fiican weeyaan aada iyo aada u wanaagsan fawaa-idda laga qaadanaya waxay leeyihin ana ducaa huwa alcibaada allatii khuliqa alkhalqu min ajlihaa waxaa laga qaadan marka cibaadada eh, ducadu inay tahay cibaado oo alle subxaanahu watacaala dadka wuxuu uumay cibaado unbuu uumay wax kale muusan uumin sidoo kale waxaa laga qaadan ana dikra yatacayan cala alcabdi cala alqiyaami biaacaati wain shaqat sidoo kale dikriga inuu markaa cabdiga uu kaalmaynayo aacaadka inuu ugu kaalmaynayo ana dikra yuciinu اlcabda calى اlqiyaami bاaacaati wain shaqa alle subxaana wa qofka markuu xuso in badan oo dikri uu la yimaado aacada hataa way fududaanaysaa ilaahay markaad in badan xusto adkaarta salaada kadib markaad akriso guriga marka laga soo baxayo haddaad akriso suuqa marka la gelayo adkaartii haddaad akriso cibaadadii o dhan way ku fududaan adigoo suuqa jooga aadaankii baad maqlaysaa salaadii baad aadi waxaa kula weynaani cibaadadii baa kula weynaani laakiin haddii aadan adkaartaada haddaynan badnayn shayaan baa qofkii duufsan iyadoo la aadaamayo waxaa kaaga weyn inaad markaa hal maro yar ama kiilo sokor ah ama markaa saacad yar dadka aad ka iibiso ama mobile yar baa kula weynaanayo salaadii kaaga weynaan marka dikriga alle subxaana wa tacaala wuu fiican yahay oo qofka daacadu ugu kaalmeeyaa ayib ducada markaa labaatan iyo lixaad ee qur-aanka ku soo aroortay qofka waxa weeyaan inuu ku ducaysto rabbi zidnii cilmaa rabbi rabbigiiow zidnii ii ziyaadi cilman rabbiyow cilmi ii ziyaadi ah, rasuulkeena sal allahu alayh wasalam baa sidaa lagu yidhi fatacaala allahu lmaliku اlxaq walaa tacjal biاlqur'aani min qabli an yuqdaa ilayka waxyu waqul rabbi zidnii cilmaa nebi maxamedo waxaad ku ducaysataa rabbi zidnii cilman ku ducayso alle subxaana wa tacaala baa sidaa ku yidhi marka qofka muslimkaa waxaa laga doonaya ee cilmi doonaya cibaado doonaya alle subxaana wa tacaala macrifadiisa doonaya jannadiisa doonaya inuu ducada badiyo uu ku ducayso rabbi zidnii cilmaa rabbi zidnii cilmaa khaasatan qofka markuu cilmiga iyo waxbarashada iyo alabcilmiga markuu ku adag yahay waxaa la doonaya su-aasha rabbi inuu badiyo oo rabbi zidnii cilman uu ku ducayso rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam inuu ilaahay markaa weydiisto cilmi way badnayd inuu in badan ku ducayso isagoo alle subxaanaه wa tacaala cilmi badan uu siiyey wacallamaka maa lam takun taclam uu yidhi waxyaaba badan uu baray buu haddana wuxuu ku ducaysan jiray wuxuu ohan jiray sal allahu alayhi waaalihi wasalam allahuma اnfacnii bima callamtanii wacallimnii maa yanfacunii wasidnii cilman buu ku ducaysan jiray rabbiyow igu markaa anfac waxaad i bartay wuxuu alle subxaanaه wa tacaala ku qoray hadduusan kugu anfacin waa khasaaro weeyaan sidoo kale wuxuu dhihi jiray wacallimnii bima yanfacunii ilaaho waxaad i bartaa markaa waxay anfacaya haddaan lagu barin ka waran haddii lagu baro waxaana ku anfacayna maad barata sixir baad baratay tuuganimaad baratay khiyaanaad baratay waxaa weeyaan kuma anfacayaan dembi unbaad ka qaadaysaa wasidnii cilman buu ku ducaysan jiray allahuma callimnii bima yanfacunii wanfacnii bima callamtanii wasidnii cilma alxamdu lilaahi calaa kulli xaal wanacuudu billaahi min xaali ahli naarna uu dhihi jiray ilaahay baan markasta ku mahadinayaa wakti kastaan ku mahadinaynaa inaan markaa xaalada gaalada ay ku sugan tahay iyo iimaan la-aanka inaan ku sugnaanana ilaahay baan markaa ka magangelaynaa buu dhihi jira rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam marka rabbi zidnii cilman waa duco aada iyo aada u wanaagsan weeyaane ha la xifdiyo ha lagu dadaalo ha lagu ducaysto awqaaddii aan soo marnay wakhtiyada fiican sheegaynay la ducaysto ducada labaatan iyo toddobaad waxa weeyaan qofku inuu ku ducaysto laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ducadaa waan soo marnay laa ilaaha ilaa ant laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooye subxaanaka nasahnaantaada rabbiga now inii kuntu waxaan ahaaday min aaalimiina kuwa naftooda dulmiya ayaan markaa ka mid noqday buu leeyaha nebiyullaahi yuunus alle subxaana wa tacaala eh, nebiyullaahi yuunus ducadiisaas waa haddii alle subxaanaه wa tacaala baa wuxuu amray dacwada iyo inuu markaa diinta alle subxaanaه wa tacaala gaarsiiyo waa kan carooday alle subxaanaه wa tacaala xuut baa laqay wadanuunan waa lagu magacaabaa id dahaba muqaadiba fadana an lan naqdira calayhi fanaadaa fi ظulumaati an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin rasuulkeena sal اllahu alayhi wasalam ducada aad buu ammaanay wuxuu yidhi ducadaa qofku ma ducaysto ilaa waa laga aqbalaa rasuulkeena sal اllahu alayhi wasalam xadiis saxiixo tirmidi uu soo saaray fii kitaabi dacawaat wuxuu yidhi dacwaةu dinuun id dacaa wahuwa fii baطni اlxuut laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin fainahu lam yadcu biha rajulu muslimu fii shayin qad ila اstajaaba allahu lahu dacwadii dinuun waa yuunuse uu ilaahay ku baryey markuu malayga calooshiisa ku jiray ducadaas qof muslima kuma ducaystuu yidhi fainahu lam yadcu biha rajula muslima fii shayin qad qof muslima weligii kuma ducaysto ila stajaaba allaahu lahu ilaa ilaahay uu ka aqbala marka waa duco fadli badan weeyaan dhib markuu kugu dhaco laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin towxiidka iyo inaad qirto adiga aalim inaad tahay ilaahay usan ku dulminin cudur baa kugu dhacay musiiba kugu dhacday ilaah u noqo laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin marka waa duco aada iyo aad u wanaagsan oo la doonaya in laga faa'iidaysto gabadha muslimadana ay ka faa'iidaysato ninka ragga ee muslimkana sidoo kale ducada inuu ku ducaysto markuu dhib la kulmo ducada labaatan iyo sideedaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto rabbi laa tadarnii fardaa wa anta khayru اlwaariثiin rabbi rabbigayow laa tadarnii rabbiyow ha iiga tegin fardan kelinimo wa anta adigu khayru اlwaariثiina kuwa hara ee baaqiga ah kan ugu khayrka badan baa tahay dadkao dhan way dhimanayaan laakiin anta xayun laa yamuut inaad taa ku ducaysato ducadaa waxaa ku ducaystay nabiy llaahi zakariya baa ku ducaystay rabbi laa tadarnii farda wa anta khayru lwaariثiin wazakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii farda wa anta khayru lwaariثiin xus nebi maxamedow nebiy llaahi zakariya wakti ilaahay uu baryay marka alle subxaanaه wa tacaala hadduu kugu hilm kugu imtixaano ilmo la-aan waxaa la doonaya qofka muslimka ducadaas inuu badiyo isagoo markaa nabiy llaahi zakariya sunadiisii raacaya waa duco aada iyo aada u fiican culimmadeenni hore macallimiinteenni hore subxa markay bilaabayaan waxay dhihi jireen rabbahu rabbi laa tadarnii farda waanta khayru lwaariiin taasay ku ducaysan jireen macallimiinteenna ilaah u naxariisto macalin cabdi marka moxamed ogaadeen iyo raxmat ullaahi tacaala calayhi waa macallinkeenni qur-aankana soo baray sidoo kale abtigee sheekh qaasim cabdiraxmaan cabdisalaan ilaah unaxariista labadu waxay ahaayeen macalimiin runtii aad iyo aad u fiican subca markaan gelayno ducadaasay ku bilaaban jireen rabbi laa tadarnii farda waanta khayru lwaariiin rabbahu bay ka bilaaban jireen zakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii farda waanta khayru lwaariiin ilaahay marka qabrigooda ha waasiciyo dembigoodana ilaahay ha dhaafo iyo waalidiinteenna dhammaan marka qofka muslimka waxaa la doonayaa ducada inuu ku ducaysto alle subxaana watacaala in baryan in badan alle subxaana watacaala uu markaa ducada badiyo ilan awlaadda waxay ka ka mid tahay nicmooyinka alle subxaana watacaala qofka uu siiyo ilmaha hadday caruurtu qofka hadday caruurtu ka daahaan wuu murgayaa takhaatiir badan buu tegayaa meelo badan buu marayaa familigiiba isku kacaya marka mararka qaarkood waxaa laga yaaba ilaah inaanan la xasuusan oo markaa war haddii ilaahay ma u noqonaa oo dambi dhaaf ma weydiisanaa oo ilaahay ma barinaayo salaad ma u tukanaa inaan dadka inayna xasuusan baa dhici karto dhakhtar un um lagu ordo marka ducada hala badiyo rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru اlwaariiin allana subxaana wa tacaala dadka qaarkiis wuxuu ku imtixaamaa ilmo ayuu siinayaa qaarkood iyagaa ilmihii iska joojinaya cirbad bay isku dhufanayaan ilmihii baa ugu bata intaan ka badan miya intaan ma korin karo ma tarbiyeyn karo qaarkoodna labay reebanayaanba laba markay dhalaan waa joojinayaan allah mustacaan rumaxaa la isku imtixaamaya rabbi laa tadarnii farda waanta khayru lwaariiin waa duco wanaagsanoo markaa qofka muslimka la doonayo inuu ku ducaysto ambiyadii waad garanaysaan sidaas alle subxaana watacaala u baryi jireen wax kastoo marka ka hor yimaadana alle subxaana watacaala ayay ula noqon jireen ducada labaatan iyo sagaalaad qofka waxa weeyaan inuu ku ducaysto rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaطiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun rabbi rabbigayow acuudu bika waxaan kaa magangeli min hamazaati shayaaiin min waswaasi shayaaiin shaydaanka waswaaskiisaan kaa magangelaya shaydaanka mar kasta wuu ku waswaasin naftaaduu waswaasinayaa cibaadadaaduu waswaasinayaa ehelkaagiibuu waswaas kaa gelin marka ilaahay inaad ka magasho weeyaan wa acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangeli wa acuudu bika waxaan magangeli rabbi rabbigayow an yaxduruun shayaadiintii inay markaa iisoo kulmaan si ay markaa dhib iigu geystaan baan kaa magangelaya waa duco markaa fiican dadka muminiinta ku ducaysta oo alle subxaana wa tacaala rumaysan taasay ku ducaystaan rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaiin wacuudu bika rabbi an yaxduruun rasuulkeenna sal allahu alayhi waaalih wasalam ducadaa waa la amray waqul rabbi waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow taasaa la yidhi acuudu bika min hamazaati shayaaiin waxaan kaa magangelaya markaa shayaan waswaaskiisa rasuulkeenna sal allahu alayh wasalam in badan buu markaa shayaan isku dayey inuu waswaasiiyo mar kastana ilaahay buu ka magangeli jiray maal maalmaha ka mid a ah, waa kan rasuulka isagoo tukanaya sal allahu calayhi wasalam buu shayaan hor yimid isagoo dhuxul daba wata dab buu watay rasuulkeena sal allahu alay waslam gacantuu sidaa yidhi markuu salaadii ka baxay saxaabadii baa markaa weydiiyeen waxay yidheen rasuulka allow dhaqaaq baad samaysay oo gacantaad sidaa u qabatay adigoo salaadii ku jiray maxaa dhacay markaasuu yidhi shayطaan baa lacanahu اllah isku dayay inuu igibo inoo salaadii ku jiro dab igu shido markaasaan qabtay haddii aynan markaa ahaan lahayn dacwadii nebiyullaahi markaa sulaymaan akhi sulaymaan oo shaydaanka markaa adeegsan jiray wallaahi intaan soo qabto la soo xidho baa tiirarka masjidka madiine lagu xiri lahaa caruurtana way ku ciyaari lahaayeen buu yidhi subaxdii bay arki lahaayeen laakiin waxaan xusuustay uu yidhi baryadii nebiyullaahi sulaymaan ilaahay uu ka baryayo waan iska sii daayey mulka laa ynbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab soo maaha nabiylahi uu ku ducaystay hayaaiinta u shaqayn jiray uu ku shaqaysan jiray saasuu yih rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam marka waxaa la amrayaa shayaan waswaaskiisa ilaahay uu ka magangalo iyo shayaankii markaa inay issoo urursadaano ay markaa dhib u geystaan ayib ducada marka ahmiyad wanbay leedahay oo qofka muslimka ku dadaalo inuu ka faa'iidaysto ducada soddonaad ee qur-aanka ku sugan ee qofka muslimkana la doonaya inuu ku ducaysto waxa weeyaan inuu yidhaahdo rabbanaa aamanaa fakfir lanaa warxamnaa wa anta khayru raaximiin rabbanaa rabbigana aamanaa waan rumaynay adigaan ku rumaynay ambiyadii baan rumaynay yowma alqiyaama ayaan rumaynay qadarkii baan rumaynay fakfir lanaa malaa'igtii baan rumaynay fakfir lanaa rabbiyou noo dembi dhaaf warxamna noo naxariiso wa anta adiga khayru raaximiina kuwa naxariista kuwa ugu khayrka badan baa tahay khayru lhaafiriina waan soo marnay kuwa markaa dembi dadka dhaafee cafiya kuwa ugu khayr badan baa tahay waan soo marnay waxaa weeyaan ilen qofka bani aadamka markuu adiga hadda arrin kuu cafinayo dan buu kaa leeyahay wuxuu leeya amoo dhib kale kugu dhacaayo qofkan maalin kale aad cafin oga baahataa markuu qofku wax ku siinayo wuxuu leeya war maanta ama adigaa wax haystee barri amay gaajo kugu dhacdaay ninkaan ad u baahataa laakiin ilaahay sidaas maaha subxaanahu wa tacaala ciduu u baahan yaha maleh dadku wuu cafinayaa dadka wuu u naxariisanayaa ducadaasaa markaa lagu ducaysanayaa aayadaha waxay ku jiraan markaa suurat mu'minuun alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ka sheekeeyey dad naarta la gelinayo oo la odhanayo ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun inahu kaana fariiqu min cibaadii yaquuluun rabbanaa aamanna faغfir lana warxamna wa anta khayru الraaximiin faاtakhadtumuuhum sakhriya naarta gala maxaa yeelay addoommo aniga ee baryi jiray oo dembi dhaaf i weydiisan jiray iyo naxariis baad ku jeejeesi jirteen maantaad aragteen markaa abaalgudkii ducadaana markaa qofka muslimka ah waxa weeyaan inuu ku dadaalo weeyaan dadka ilaahay rumeeyey oo markaa dadka kale ay u arkaan inay daciif yihiin inay hooseeyaan baa ku ducaysani jiray annagana waxaa la doonaya inaan ku ducaysano si yowma alqiyaama alle subxaanahu wa tacaala noogu gargaaro rabbanaa aamanaa fakfir lanaa warxamna wa anta khayru raaximiin ayib ducada soddon iyo koobaad ee qur-aanka ku soo aroortay waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto rabbi kfir warxam wa anta khayru raaximiin rabbi kfir rabbiyow dembiga noo dhaaf warxam rabbiyow naxariiso wa anta khayru raaximiina kuwa naxariista kan ugu khayrka badan baa tahay ilan qof markaad u naxariisanayso waxaa danood ka leedahay male fadli baad ugu naxariisanaysaa fadli baad dembigiisa ku dhaafaysaa fadli iyo dheeraad baad jannada ku gelinaysaa taasaa la doonayaa markaa qofka inuu ku ducaysto rabbi kfir warxam wa anta khayru الraaximiin ducadaana waxay ku jirtaa suurat almu'minuun ibnu kaiir wuxuu leeyahay raximah اllahu jala wacala fii tafsiirihi algafru wuxuu leeyahy idaa uطliqa macnaahu maxwu اdanbi weeyaan wa satruhu can الnaas markaad leedahay rabbi kfir waxaad leedahay ilaahu waxa weeyaan dembiga iga tirtir sidoo kale ceebteedana ilaahu asr waa dadka yaanan arkin ilaan waxaa jira wax addoonka ilaahay ka dhaxeeya dembi waxaa jira gooni aad u samayso dadka inaan kuga arkin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isaguwa kaa warqabo caalim اlgaybi washahaada iyo midkii kale lagugu arkayay labadii baad markaa weydiisanaysaa allah subxaanaه wa tacaala rabbi kfir baad leedahay warxamna markaa wuxuu le ibnu kaiir wاraxmaةu macnaaha an yusadidahu wayuwafiqahu fi اlaqwaali wاlafcaal markaad leedahay ilahu ii naxariiso warxam waxa weeyaan ilaahu waxaad igu hanuunisaa inaan ku hadlo aqwaasha iyo hadallada kan ugu wanaagsan inaan ku hadlo ficilada la sameeyana kan ugu fiican inaan sameeyo rabbiga waafaji weeyaan markaa taa ku ducaysanayso marka waa duco fiicanoo mu'miniinta ay ku ducaystaan rabbi kfir warxam wa anta khayru الraaximiin rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam maalin maalmaha ka mid a waxa uu yimid abu bakr الصidiiq radia allahu canhu kadibna wuxuu ku yidhi rasuulka sal allahu alayhi waaalihi wasalam rasuulkii allow callimnii ducaaءa adcuu bihi fii salaatii rasuulkii alla waxaad i bartaa duca aan ku ducayso salaada markaan ku jiro ibar rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa abu bakr buu barayaa allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira allahuma allow inii dalamtu nafsii naftaydan dulmiye dulman kaiiran dulmi badan walaa yakfiru dunuuba ilaa anta dembigana ma dhaafo oo ma daboolo ma qariyo ilaa adiga mooye cid kale ma daboosho oo dembiga ma tirtirto ilaa anta adiga unbaa dembiga tirtiroo qariya fakfir lii rabbiyow ii dembi dhaaf maqfirata min cindika dembi dhaaf xaggaaga ahaaday rabbiyow ii dembi dhaaf warxamnii rabbiyow ii naxariiso innaka anta algafuur raxiim alle markaa dembiyada tirtiraa tahayoo daboola dadkana u naxariista marka ducada qur-aankaay la mid tahay taana waa inaad tiraahdo rabi kfir warxam wa anta khayru raaximiin fawaa-idda laga qaadanaya markaa ducadan waxay tahay qofka muslimka waxaa la doonayaa markuu ducaysanayo dalabkiisa maalan makfirada inuu alle subxaanaه wa tacaala weydiisto qabla su-aalihi الraxma inaad tirahdo ilahu dembiga ii dhaaf intaad naxariis weydiisan ma aha inaad tirahdo allahuma arxamnii wاkfir lii ilan waxaa la rabaa alle subxaanaه wa tacaala inaad ammaanto adigoo tusaya alle subxaanaه wa tacala inuu kan dembiyada dhaafay inaad tirahdo rabbi kfir lii warxamnii markasta marka la ducaysanayo in alle subxaana wa tacaala dembi dhaaf la weydiistaa horaysa ilan towba weeyaan iyo rujuuc ilallahi markaad leeda allahuma kfirli taasaa laga qaadanayaa dalabkaada inay makfirada iyo dembi dhaaf ilaahay aada weydiisato oo aada naftaada tusto inaad dembiilo tahay laakiin haddaad naxariis weydiisato markii horeba waxaad qof istiskiiye weeyaan wax dembiba ma qaba ee markaas naxariisu ma kaa raba si inaad tiraado maaha sida sidaas leeyihin culammadu markaa inuu taa hormariyo ducada soddon iyo labaad ee qur-aanka ku soo aroortay kitaabu ducaa baan ku jirnay waxaanan maraynay markaa aayadaha ducada ah ee qur-aanka ku soo aroortay ama ambiyadu ay ku ducaysteen ama dadka saalixiinta ay ku ducaysteen ama kuwii ambiyada raacay ay ku ducaysteen baan maraynay waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto rabbana srif cannaa cadaaba jahannam ina cadaabaha kaana haraama inaha saaءat mustaqara wamuqaama waxaa ku ducaysa ducada cibaad الraxmaan addoommada alle subxaanaه wa tacaala naftiisa uu tiiriyey uu yidhi addoommadii raxmaan weeyaan ilan aayadaha ka horreeyey aayadaha nimanka gaalada waxaa lagu yidhi war ilaahay raxmaana u sujuuda markaasay yidhaahdeen wama raxmaan waidaa qiila lahum usjuduu liraxmaan qaaluu wama raxmaan waraxmaan maad u sujuuddaan waxay leeyiin raxmaan waa kuma yaan u sujuudnaa raxmaankaad sheegaysaan muxuu yihi ilaahay markaasuu tiriyey dad cibaaduraxmaan lagu magacaabo oo sifaad wanaagsan leh oo ilaahay jecelo u sujuudaya idinka haddaadan garanaynin ilaahay wuxuu yidhi wacibaadu aladiina yamshuuna calaa ardi hawna waidaa khaaabahum اljaahiluuna qaaluu salaama wاladiina yabiituuna lirabbihim sujadan waqiyaama waa dad habeenkii tukanaya waa dad marka aanan kibir badnayn oo dhulka si tartiiba ah ugu soconaya haddana ilaahay bay sii baryayaan oo jahannamay ka magangelayaan iyagoo habeenkii oo dhan tukanayey baa markuu waaga soo dhowaado ducadan ay ku ducaysanay waxay odhanayaan rabbana isrif cannaa cadaaba jahannam rabbiyow isrif cannaa naga weeciyo naga leexi cadaaba jahannama jahannama cadaabteeda ina cadaabahaa cadaabteeda kaana haraama wuxuu ahaaday mid daa'ima oo aanan go-aynin mid waxa weeyaan sida dayntoo kale qofka ugu dhegan acuudu billaahi nacuudu billaahi min alma'hami waalmaqram waa kan dhihi jiray markaa sida deyntii oo kale qofka deynta kugu le wuu kugu dhagaa sooma war deyntayda maad isiisi maalkayga maad isiisi marka cadaab jahanama qofka la geeyo kama baxayo waxaa weeyaan way ku dhegan tahay mar kasta ina cadaabaha kaana qaraama innahaa jahanamo saa'at mustaqaran way xumaatay mustaqaran meel la dego iyadaa u xun oo markaa lagu nagaado wa muqaaman iyo meel lagu nasto oo la joogo mustaqar meel la deganaado iyo meel marka haddana inta la dego laga guuro iyadaa ugu xun oo jahanamo meel la degana ma aha meel lagu nastana ma aha rabbiyo jahanamo naga magangeli bay leeyiin sidaasay ku ducaysanayaan marka cibaaduraxmaan ducadoodii waa duco marka aada iyo aada u wanaagsan oo la doonayo inaanan la hilmaamin oo marar badan lagu ducaysto salaada ku ducayso markaad ku jirto banaanka markaad marayso ku ducayso jahanamo iyo kulaylka markaad xusuusato ku ducayso ilan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam kulaylkan badan ee imanaya iyo qabowga badanee imanaya waxa weeyaan laba xilli baa jirta xillina aada iyo aad buu kululaya wakhtiga jilaalka wakhtiga sidoo kale gugana iyadana waa qabow wadamada qaarkood winter iyo samar baa lagu magacaabaa rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu sheegay jahanabaa rasuulka allah u dacwootay rasuulkaa odhanaya sal allahu alayh wasalam jahanamaa timid waxay tihi allow qaarkii baa qaarkii kale cunay oo waan isbaabi'iyey marka hadde waxaan rabaa inaad ii naxariisato rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi ilaahay jahanamo markaa wuxuu siiyey u ogolaaday nafasayni laba wakti oo jahanamo markaa ay neefsato nafasun fi shitaa wa nafasun fi sayfi wakti inay neefsato waktiga shitaha lagu magaco waktiga qabowga weeyaan winterka winter hadda kenya oo kale winter adag ma laha laakiin yurub iyo america iyo israeliya meelaha qaarkooda waxaa weeyaan qabowga ka jira waxaa weyaan wax la yaab leh nafaseyn buu marka u sameeyey waktiga winterkana qabowgan wuxuu yidhi aada arkaysaane dhibka badan waa jahanamoo neefsanaysa waktiga samarkana kulaylka wadamada carabta oo kale fiftyga gaaraya waxaa weyaan jahanamoo neefsanaysa marka meelaha kulol markaad aragto meel aada iyo aad u kulol waxaa la doonaya jahanamo inaad xasuusato meel aada u qaboobo barafa markaad aragtana inaad jahanamo xusuusatood markaa ilaahay baridaa la doonayaa oo aad tiraahdo rabbana srif cannaa cadaaba jahannam ina cadaabaha kaana haraama inahaa saa'at mustaqara wamaqaama darsigeenniina caawa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wsal allah wslama calaa nabiyina mxamadi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin